ku dhaqan calabkuud caadana ku dhaqan alisna joog waaye cawaguura iyo calwasa aasigu madaxayni thank you

my Thank you. وسام Bye.